bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin alimaala qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala alأlif almubdla min ya fi طrf amilkada alwaaqicu minhu lya khlf duna masiidi aw shuduudi walima taliihi hataأniihi malha cadima whakada badlu cayn اlficli in yaul ilaa filtuka maadi khafwadin kadaka taali lyaai wاlfasl اktufir bxarfin aw maxaa ka jaybahe adir kadaka maa yaliihi kasru aw yali taaliya kasrin aw sukuunin qad wali kasra wfaslu haaka laa faslin yucad fadirhamaaka man yumilhu lam yusad wa xarfu اlisticlaa yakufu mdhara min kasrin aw ya wakada takufura in kaana maa yakufu bacdu mutasil aw bacda xarfin aw bxarfayni fusil kda ida qudima maa lam yankasir aw yaskun ihra اkasri kamiطwaaci mir wakafu mustaclin waraa yankafu bkasri raaka gaarima laa ajfu walaa tumin lisababi lam ytasil wاlkafu qad yuujibhu maa yanfasil wqad amaaruu litanaasubin bilaa daacin siwaahu kacimaada watalaa walaa tumil maa lam yanal tamakuna duna samaacin gayraha wagayrana wاlfatxa qabla kasri raa'in fi طrf amilka lilaysari mil tukfa اlkulaf kada aladii taliiha taaniihi fi waqfin ida ma kaana gayra alifi inta waxaan galaynaa wax la yidhaahdo alimaala imaala waxa weeyaan waa in kasradii oo loo la weeciyo naxwa alkasra kasradii baa loo loo jiidayaa ama loo weecinayaa dhinaca hoos dhiga aliftana waxaa loo weecinaya xagga yaada labadaas yaa waxaa la yidhaahdaa imaala la yidhaahdaa marka imaala waxa weeyaan baabu tajwiid iyay ku leedahay hadda waqaf markaad fiirisid iyo imaalaba waxa weeyaan ninkii cilmi qiraa'aadka yaqaanay bay aada ugu sahlan yihiin waa waxyaalo oo kooban oo la xifdin kara waay markaasuu wuxuu ku yidhi alalif almubdala min yaa fi طarf amil kada alwaaqicu minhu lyaa khalaf amil ee maali alalifa aliftii almubdala laga soo bedelay min yaa laga bedelay oo fii طarafin geestaa e maali kadaa waxaa la mid eh alwaaqicu midkuu dhacayo alyaau ya'i khalafan minhu midkuu ya bedelayana waa la mid duuna masiidin aydoon ziyaado ahayn aw shuduudin shaadnimo walimaa taliihi hataaniithi taa u taaniith waxay la xariirsanayso maabuu la mid yahay cadimalhaa waayay marka wuxuu ku leeyahay alifti markii naxwalyaa lala aadayo yuu ka bilaabay bimacnaa an yunxaa bilfatxati naxwa alkasra iyo w bilalifi naxw lya hadda wuxuu ka bilaabay imaalat lalifi naxw alyaa aliftii oo la imaaleeyo ama loo weeciyo dhinaca xagga ya-da markaasuu wuxuu qaacida guud kusi wuxuu ku yihi amil imaali alalifa almubdala min yain alif kasta oo asalkeeda ya ka timiday waxa weeyaan imaali fii طarafin iyadoo طaraf joogto hadday daraf dhacdo ida kaanat fi tarafin hadday aliftii wax ugu dambayso yana ay ka horeyso maxaan ku irahda asalkeedan ya ka soo wareegatay waa la imaalinayaa saasuu ku leeyahay mathalan waxaa ka mid e ramaa oo kale aliftaas ramaa e asalkeeda waxay ka timiday ya bay ka timiday marka maxaad leedahay asalkeeda ramaytu ba aada dhihi kartaa ama alramyi oo masdarkii ah in ya ka timid taasaa kugu daliile marka raamee aada leedahay imaalo waay raamee amil alif almubdala min yaain aliftoo fi tarafin ama fi tarafin xaal ay ahayd fii taas waxa weeyaan hadda ramaa alifteeda ya ay ka soo gadanto kelimadan ayadaa ugu dambeyso taraf waay ayib wamaa adreeka dara adra waxa weeyaan daraytu ay ka timid ayda aliftaas hadda kaafka ilaana waxa weyan kelimada kamid ma aha waa mafcuulu bihi oo goonigiisa ah marka fiiri wamaa adareeka adareeka aa la leeyahay sidii qiraa'ata duuri can abi camrin oo annaga soomaali haddii aan aan gooni u akhrino darafay dhacday taa waa gooni waxaa lamid uu ku yiri kada alwaaqicu minhu lyaa khalaf ya kama soo gadoomin alifti ya kama imaanin laakiin ya baa bedelayso marka qaarkeed booska alifka ya baa dhacdo sideedaba qaacida qaado alif luga alcarabiya alif asal e ma jirto alif imaa anaha munqaliba min ya aw min wa aw majhuulat alasli oo meelay ka timid lama yaqaan laakiin waa in ya iyo alif ka timaada ya iyo iyo waaw kadaa waxaa lamid eh alalifu yaa lamidi eh, alwaaqicu uu dhacayo alyaau ya'di khalafan minhu midkou ya bedelayana waa lamid waxaa laleeyahay maxaan ku iraahdaa hadda mathalan xublaa iyo malhaa alifteeda fiiri aliftaas alifu taaniith almaqsuura la yihahda yana kama imaanin waawna kama imaanin laakiin ayadaa waxaaba loola yimid likay tadula calaa taaniith alkalima sidaasaa loola yimid marka aliftan hadda waxaa loo bedelaa baa lagu leeyahay waa la eemaalayna malhe iyo xuble a banaan in la imaaleeya waajib ma ah oo malha iyo xubla waa dhihi karta wamaa adraaka qiraaooyinaa qabo wamaa adreekana kuwa kalaa qabo labadii waa banaan marka malha hadda waxaa laleeyahay alifteeda alifu taaniith alif lala yimid waay laakiin maadaama mararka qaarkood aliftaas ya ay bedelayso fii xaali tathniya oo kale waxaa leeyahy hadda malha malhayaani alifti fiiri ya baa badashay alwaaqicu minhu ya khalaf ya baa bedelkeeda gashay waxaa lamid ah xubla xublayaani xublayaat a laleeyahay aliftaas marka alifta asalkeeda ya kama imaanin laakiin marka qaarkeed ya baa bedelaysa fi bacdi tasaariif tathniya w ljamc saas waa kada alwaaqicu kada alalifu layaa lamide alwaaqicu ou dhacayo alyaau yadi khalafan minhu inuu midku ya badalay ya kama imaan laakiin ya baa badalayso ayib duuna masiidin ina aliftaas aan e, macnaha e, ziyaado ayna ku imaanin duna masiidin markii ay ya-da booskeeda imaanayso alifta markii ya ay badelayso waxaa la rabaa in bisababi ziyaada aysan ahayn ya-daas inay ziyaado ku imaanin ow shuduudin shaadnimo oo luqo gaar inaysan ahayn fiiri marka waxaa laleeyahay hadda qafaa oo qoorti ah waxa weeyaan alifteeda kama imaanin ya kama imaanin dayib ya-na ma bedelayso laakiin marka qaarkeed waxaa laga yaabaa in ya loo bedelo bisababi ziyaadati yaa-in ukhra oo waxaa laleeyahay haddii la taskhiiriyo qafaa haddii la taskhiiriyo qafaa waxawa bidami اlqaafi waa xarafka la taskhiirinaya fucayl in lagu taskhiiriyo thulaathi waaye awalkiisaa lagodaa thaanigana waa la fatxinaa thaalithkana yaa la dhigaya marka qufay haddii la yidhaahdo aliftii qafaa ku jirto hadday ya reeban ka hormarta alifti ma joogi karto alifti ya aa loo bedelay yadi markaasaa ya kale la geliya qufayuna la yiri marka fiiri aliftii hadda qafaa ku jirtay yaa bay isu badashay laakiin tilqaa'iyan min cindi nafsiha ma ahan bisabab ziyaadati yaain ukhraa ya kalaa keentay oo ziyaada ah oo yaau taskhiirkiyaa keenay markay qufeey ay noqotay aliftii qafaa ku jirta yaa loo bedelay qufeeyun ay noqotay labadii ya laisdhexgeli qufayun marka waxaa laleeyahay aliftaas qafaa ku jirta lama imaani karo liannahu ayadi yana kama imaanin alqafu waaway ka timid thaani mara yana ma bedelayso fi bacdi tasaariif laakiin marka qaarkeed ya bay isu bedeshaa bisababi ziyaadati yaain taas marka lama fiirina duuna masiidina la rabaa ow shuduudin shaadnimo waxaa lamid e eh, hadda haddii la yidhaahdo shaadnimadii waxaan soo dhaafnay fataa iyo qafaa isimka hadduu maqsuur yahay aakhiruhu alif haddii yaa ulmutakalim ay la xiriirsato waxaan soo dhaafnay in la leeyahay qafaaya casaaya e, fataaya aliftii in la baaqi yeelay laakiin reer hudayl yaa waxay qabaan aliftaas inta ya loo bedelo oo yaa kale la dhexgelinaya yadi mutakalimkeeda oo qafaya fataya alaleeyahay sabaquu hawaya wa acnaquu lihawaahumu fatukhurimuu walikuli janbin masracu aan soo dhaafan fataya marka qoladaas waxaa laleeyahay hadda aliftii fataa ku jirtay qafaa alifkeeda ku jirtay qafaya marka laleeyahay yaa isu badashay laakiin waxay yaa isu badashay qiyaas ma ahane waa luqatu qowm oo shaad ah wa alifan salim wa fi lmaqsuuri canhu dayl inqilaabuha yaan xasan aan ku soo dhaafnay marka hadda yani qafaa waa alifteedii waaw loo ya loo bedelay waxay ku timaday shuduud oo luqa qowmuqa ah. marka lama imaalayna intaasaa loo jeeda markaasuu wuxuu ku yidhi amil eemaali alalifa aliftii almubdala min ya laga soo bedelay fii طarafin ida kaanat fii طarafin alifka hadday aakhir ka dhacdo asalkeedana ayaa ka timid waxaa weeyaan waa la emaalinaa adree imramee aa laleeyahay tii laga jaahil yahayna muusa muuse ciise waa la mid kada waaqicu waxaa lamid eh miduu dhacayo alyaau ya'dii khalafan khalaf ou dhacayo alyaau ya'dii kadaa waxaa lamid eh alyaau midkii ya'da alwaaqicu midku dhacay alyaau yadi khalafa minhu miduu khaliif ka yahay yadi baa marka qaarkeed bedelayso alif kasta oo ya ay bedeli karto ayadana waxa weeyaan oo aakhir ka dhacday asalkeeda ya bay kasoo bedelin laakiin kownu lyaa takuunu bedelan canha ayadana waxa weeyaan waa banaan tahay in maxaan ku iraahdaa la imaaliyo laakiin waxaa shardi ah marka yasu ay badalaysa duuna masiidin ziyaada sababteeda inaysan alifta yasu bedelin ou shuduudin duuna shuduudin shuduud awgeed inaysan yadi alifta yasu bedelin laakiin haday ziyaada oo ya kalo lasoo ziyaada awgeed yasu badasho ama shaadnimada alifka ay yasu badasho xukumkeedii horay ku noqonaysaa oo lama imaalinayo waa kow markaasuu wuxuu ku yiri walimaa taliihi hataaniithi malhaa cadima walimaa taliihi isimkay la xariirsanayso hataaniithi dumaraynta hadeeda maabuu la mid yahay oo yaa u sugnaaday walimaa waxaa u sugnaaday taliihi hataaniithi taaniithka hadiisa waxay la xariirsanaysaa maa xugu maa u sugnaaday cadima alhaa isimkii ha u waayey alifta waxaan idhi hadeertaan muusaa oo kale maxaan idhahdaa rama oo kale aakhirkay dhacday waxaan waxba dhibaynin haddii ay taa u taaniis ay kadib marto mathalan fataat oo kale fiiri alifta fataat ku jirto ya ay kasoo bedelantay lidaliil tahniyado fatayaani waa tii la dhahay aakhirkana waa i dhacday laakiin waxaa ka dambaysa haa u taaniith oo taa u taaniitha ka dambayso taa u taaniithkaas waxaa lagu leeyahay waxay lamid tahay wujuuduha ka cadamiha ayadoo adoo fataa yiri oo kale sad u imaalaynaysa yaa fataad marka taa fatee aad leedahay fatee fatee ama fateetun aada leedahay marka waxa weeyaan hadday ay yadi aakhir dhacdo iyo hadday taa u taaniidka dib martabo labadaba waa isku xugum oo taa u taaniidka bixi mayso alifti aakhirkeedi xukumkii markay lahaan jirtay markay aakhir dhacda xukumkay lahaan jirtay taa-utanida kadib dhacda la dhihi maayo waa laga dambeeya la dhihi maayo waxay la xukumtaha idoo aakhir dhacday walimaa waxaa u sugnaaday isim taliihi awalimaa alif waxaa u sugnaaday taliihi ay la xariisanaysa hata'niithi dumaraynta hadeedu taa-ulmarbuuta waaye maa xugumaa u sugnaaday cadima alhaa alif ay ha kadib dhicin xukumkau lahaan jiray yaa taa u taaniiday kadib dhacdana ou leeyahay intaas waay wa haakada badalu cayni اlficli in yaul ilaa filtuka maadi khafwadin wa haakadaa midkaa waxaa lamid ah oo sidii alifkii aakhirka dhacay loo imaalin jira loo imaalaynayaa badalu cayni اlficli ficilka cayntiisa alifta bedelka kacana waa la imaalaynayaa in yaul haduu u dhammaado ilaa filtu haduu u dhamaado ka maadi wadin iyo wixii lamid ah weeyaan ayib fiiri hadirtan waxaa lagu leeyahay hadday alif timaado oo caynulficli ay gasho badelu caynilficli ficilka cayntiisa alif bedelka ah hadday timaado ficilkaas maadigiisana uu filtu ku imaanayo aliftaas ama waaw asalkeeda ha ka timaado ama yaa ha ka timaada in la imaaliyay leedahay waxaa ka mid i ah khaafa iyo daana oo kale waay fiiri khaafa alifta khaafa ku jirto waxa weeyaan waxay ka timid caynulficli alifta asal ma aha asalkeedii khaafa khawafa ay ahayd iyadoo khawafa a ah laleeyahay waawo xarfu cilo mutaxarig ah wanfataxa maa qablahu qulibat alifan khaafa saasay ku noqotay marka aliftan khaafa ku jirto caynulficli oo waaw ay bedel ka tahay kow daana ayadana sidaasoo kale asalkeedii dayana bay ahayd oo asalkeeda ya bay ka timid sidii oo kale ayadana alif loogu bedelay marka khaafa iyo daana waa la kheefa deena aad dhihi kartaa cimaaladii baad gelin kartaa liannahu waxaa weye alifta caynulficil bay dhacday ay bedel ka tahay dheh mida kale maadigeedane khaafa maadigeeda maxay ku imaanaysaa khiftu filtu ay ku imaanay filtu haddii lagu yidhaahdo bimacnaa waxa weeyaan caynulkelimaa maqan khaafa iyadoo ahayd markii oo la binay tago khiftu ay noqon lahayd khiftu waawdi waa la goy liiltiqaai saakinayn khiftu bay timid markaan haddii alif ay caynulficli dhacdo maadigiisana filtu ou ku imaanayo aliftaas in la imaaliyaa banaan oo khaafa iyo daana dintu iyo khiftu bay ku imaana maadigooda hadda khaf iyo din waa ficil amar waay laakiin maadigooda khiftu waan cabsaday dintu macnaha waxa weyaan waa ka din yeeshay ama waa daymey ayib marka taas waa la imaalaynaa markaan khaafa kheefa daana deena a kuu banaan laakiin waxaa laga ixtiraazayaa hadday alifti caynulbicdi caynulficli bedel ka noqoto laakiin maadigiisa uusan ku imaanaynin filtu uusan ku imaanaynin fultu uu ku imaanay qaalo iyo jaalo oo kale waay qaala alifteeda ku jirto lama imaalin karo lianna almaadi qaala haddii taa ulfaacil la xiriirta qultu yay imaanaysaa marka fultu waa filtu ma ah jaalana jultu sidaas oo jaala macnaha waa u wareegtay calaa kuli xaal kulu alifin jaaءat badala min cayni اlficli wa kaana maadi dalika alficli yaأti calى wasni filtu yajuuzu اlimaalatu wa cadamuha labadiiba way banaan yihiin imaalada waajib ma ah ayb kadaaka taalilyaa walfaslu اktufir bxarfin aw maxaaka jaybahe adir wuxuu ku yidhi kadaalika sidaasoo kale kadaaka sidaasoo kale yaa alifkii loo eemaalaynaya kadaaka sidaasoo kale yaa taalilyaay ou yahay ya-da midkii raacay alifaa dhacay ya-a ka horeyso kulu alifin qablahu yaa maftuuxa fa inahu aw aw aw aw saakina xataa fa inahu yajuusu imaalatuhu kadaaka sidaasoo kale taalilyaa-i ya-da midka raacsan yaa loo imaalaynayaa oo marka mathalan waxaad leedahay bayaan oo kale bayaan hadda fiiri bayaan alifta waxaa ka horeeya marka alifka wuxuu raacay ya buu raacay kadaaka taalilya alifun yali yan waa bimacnaa tataqadamu calayhi ya haadaa bayaanu linnaasi haadaa bayeenu linnaasi yaad dhihi kartaa hadday qiraa'ada ku sugnaatay waa ayib marka kadaaka taalilyaay alifta ya raacaya yadiyaa ka horeysa asigaa raacay in la imaaliyaa banaan waalfaslu in la kala geeya yadii aliftana ikhtufira waa la dhaafay bixarfin lagu kala geeyo aw macahaa ama alif ha wato mithaalkeedii ka jayba jaybahe adir iyo waxay lamid ah waa adir wareeji jaybaha fiiri alifka jaybaha ku jiro iyo ya-da waxaa lagu kala fasliyey xaraf oo bacdiga ah u dhexaysa jaybaha kow hadday ba hal xaraf u dhexeeyo waa la ogol yahay oo jayba ama ha baa la jirta hada waxa weeyaan ayada xaraf oo daciif a ah waa طيب hadii hadday هل xarf u مثلا mathalan yasaar oo kale wa yasaar hadda alifti yasaar iyo yadi siinaa u dhexeey hal xaraf waay taas waa walfaslu اktufir bxarfin waay aw macahaa xaraf iyo haa isla jiro labadii waa la ogolyahay mithaalkeedii waa musanifka ka jaybahe jaybahe ha aliftaas oo haada ku jirto iyada reeban waxaa u dhexee ba iyo hal xaraf oo ha labadii marka waa la ogolyahay ka jaybahe adir saasaa leehy laakiin laba xaraf haduu u dhexeeyo oo midkood ha ousan ahayn imaaladii waa reebdoon tahay beynanaa oo kale fiiri bay yadi iyo alifti laba nuuna udhexayso lama imaali kara beynane lama dhahay ayib ka jaybahe adir waa ayb markaasuu ku yidhi kadaaka maa yaliihi kasrun aw yali taaliya kasrin aw sukuunin qad wali kasran wa faslulhaaka laa faslin yucad fadirhamaaka man yuminhu lam yusad kadaaka sidaasoo kale waxaa lamid eh maa yaliihi kasrun wuxuu kasri alif kasta oy kasra ka hormarto waa banaan tahay in la eemaaliyo kadib dhacda dheh kadalika sidaasoo kale maa alifaa lamida yelihi kasrun alif kastaoo kasra ay la xiriirto aliftiia dhacayo kasraa ka ka dimbayso waa waa la imaalinaya ayib taas waxa weeyaan mathala caalimin caalimin ama caalimun caadi alifaa ka dambaysa aliftu maxaa ka dambaysa kasro limun laam hoos dhigan ceelimun waa la dhihiga qul acuudu birabi nnaasi fiiri naasi alifti maxaa ka dambeeya siin hoos dhigan birabi nnaasi maliki nnaasi ilaahi nnaasi kulli waa waa waa qiraa'a saxiixa a weeyaan imaaladaas oo ixdaa qiraa'aati waxay kamid tahay duuri marka kadaaka maali yalihi kasrun alif kasta oy kasra ka dambayso waxa weeyaan wuxuu raba ha ahaadee waa la imaalinayaa ow yelii wuxuu la xariirsaday taaliya kasrin taaliya kasrin kasra mid raacsan fiiri alifaa dhacay alifka waxaa ka horeeya xaraf xarafkaas waxaa ka sii horeeya xaraf hoos dhigan sidaa weeyaan ow yelii alifkii wuxuu la xiriirsaday taaliya kasrin kasra mid raacsan miithaalka ku fiirsa kitaab oo kale waay kitaab hadirtaan alifti waxaa raacsan yahay xaraf oo ta'di ah xarafkaas ta'daa wuxuu raacsan yahay xaraf hoos dhigan oo kitaabkii ah aw yali taaliya kasrin saas waay aw sukuunin aw yaliya wuxuu la xariirsaday taaliya sukuunin xaraf reeban mid raacsanaya sakuunkoo qadawaliya kasran mid reeban sii raacay fiiriha alifaa dhacay kow aliftii wuxuu raacay xaraf xarafkaas wuxuu raacsan yahay xaraf reeban xarafkaas reeban waxaa kasii horeya xaraf hoos dhigan aw yali taaliya ka sukuunin mid reeban mid raacsan reebkoo qad weliya kasran mid horeeban sii raacay mathala waxaad leedahay shimlaal oo kale hadda fiiri alifka shimlaal ku jiro wuxuu raacsan yahay xaraf oo laam ah laamta lagama hadlay xarafkaas laamka wuxuu raacsan yahay xaraf reeban oo miimkii oo reeban ah miimkaas reebanaa ah wuxuu raacsan yahay shiin hoos dhigan shimlaal saas aw taaliya aw sukuunin taaliya qad waliya kasran saas waay ayib wa faslu faslulhaaka laa faslin yucad fadirhamaaka man yumilhu lam yusad wa faslulhaai ha in lagu fasliyaahu yucaddu waxaa lagu tirinaa ka faslin oo kale calayhi fadirhamaaka lafdigaasa man yumilhu ninkii eemaale lam yusad looma diidaayo oo lagama reebay wuxuu ku leeyahay hadda waxaan niriyey xarafkii oo alifkahay kasraa ka dib dhacday ama e, xaraf oo xaraf kasra raacsan xarafuu raacay xarafkaasaa wuxuu sii raacay xaraf ka horeeyo hoos dhigan ama waxaan niriyey xarafou raacay xarafkaas wuxuu sii raacay xaraf reeban xarafka reebana wuxuu sii raacay xaraf hoos dhigan haddii xuruuftaas hadda lagu ziyaadiye ha haddii lagu ziyaadiyo waxba dhibi mayso u kuleeyahy sidii amthiladii naftigoodii soo qaado haddii ha lagu ziyaadiyo haddii xaraf kale lagu ziyaadi lahay emaalada way reebtoomi lahayd laakiin badala min dalika iyadoo sidii hadday xaraf dheeraad ku tahay in la emaaliyaa bannaan markaasuu uri wa faslulhaa'i ha in lagu kala fasliyo yucaddu waxaa lagu tirinaa ka laa faslin wa calayhi fadirhamaaka man yumilhu ninkii emaali lam yusad lama diidaayo albaabta lagama xiranayo hadda dirhamaaka fiiri dirhamaaka alifka dirhamaa ku jira muxuu raacsan yahay wuxuu raacsan yahay xaraf oo miim ah miimkaasaa waxay raacsan tahay ra' reeban ra'daas reebana waxay sii raacsan tahay daal hoos dhigan oo dirhamaaka markaasaa waxaad laleeyahay war waa sax laakiin ha dheeraad ah ku jirto oo xarafkii oo ka horeeyey alifta xarafka kasii horeeyo ha weeyaan markaasa lagu leeya hada ha tirinin ee waxaad ka tirisaa dirhamaanka inay alifti miimkaasoo ka horeyso miimkana xaraf reeban uu raacsan yahay xarafkii reebana xaraf hoos dhigan dirhameeka dhe markaas dirhameeka waa kuu banaan tahay baa lagu leeyahy oo hadda hada lagu soo kordhiyey waxba u diidin mayso intaas waay midka kale xarfu اsticlaa yakufu mdhara min kasrin aw yaa wakada takufura in kaana maa yakufu bacdu mutasil aw bacda xarfin aw bxarfayni fusil kada ida qudima maa lam yankasir aw yaskun ithra kasri kalmiطwaaci mir intana waxaa laga sheegaa mawaanic imaala imaaradii waxa kuu diidaya bimacnaa kalima min alkalimaat istawjabat alimaala laakin qaama biha maanicun yamnacu tilka alimaana imaala saasaa loo jeeda marka mawaanicu e-, alimaala waxaa ka mid eh xuruuf اlisticlaa wa xarfu اlisticlaa yakufu wou reebayaa mudharan sabab imaal ahoo oo min kasrin hoos dhig ah ow in ya ah kadaa sidaas oo kalaa takufu ra rana ay u reebaysaa ra aan hoos dhigneen oo ama godan ama kor dhigan min mawaanici alimaalay ka mid tahay fiiri marka wa xarful isticlaa saraynta xarafkeeda yakufu mudharan sabab muuqdo imaaladiisa ay muuqatayo wuu diidaya yakufu ma yamnacu oo min kasrin ah kasradii waxay kamid ahayd asbaabta haddii alifka dib dhacdo kasro waxa weeyaan waxay keeni jirtay imaalo kasradii haddii u markaana uu la xariisaday xarfu oo oo xarfu listiclaa yamnacu ow yaa ya-di waxay kamid tahay min asbaabi alimaala alifta ka timid yada waa la imaalayn jiray ayadana waxaa weeyaan xarfu listiclaa u diida wakadaa sidaas oo kale sida xarfulisticlaa uu imaalada u diidayo yayta yay takufu radan ay u diideysaa ayib fiiri marka xuruuf isticlaa waxaa la yidhaahdaa xuruuf lidbaaq oo isku xigto oo saad iyo daad iyo ta iyo da ah waxaa lagu kordhinayaa kha iyo cayn iyo qaaf todobadaasa ah waxaa laisku yihahdaa xuruful isticlaal laisku yihahdaa haddii eh, xarful isticlaagi iyo imaaladii hadday kulmaan waa loo diidaa xarful isticlaa diidaa mithaal ahaan fiiri naafikh oo kale ka soo qaado naafikh hadda waxa weeyaan naa waa alif oy kasra kadib dhacday naasi oo kale si loo imaalinay طيب caalim oo kale sidii loo imaalina alifteedii laakiin waxaa laleeyahay alifti in la imaaliya waxaa u diidaa kasradia waxaa kadib dhacay xarfu lkhaa oo min xuruufi listiclaa naafik a laleeyahy marka neefik ma banaano ka weeyaan marka xarfigii qaamat bihi sababu min asbaabi alimaala wa huwa wuquucu lkasrati bacda alif laakiin itasala bilkasrati kasradii inay imaalo keentay waxaa u diidaa khada ida la xariisto xarful isticlaayigaa u diiday waxaa lamid e eh, aw wanaaciq oo kalea lamid e eh, qaafkii kasradii cayntii saarneed in alifta sabab imaalo u noqoto waxaa u diidaa qaafka la xariirsaday marka xarfu isticlaa yakufu wuxuu reebaa mudharan sababan daahiran oo min kasrin ah kasradii imaalada keeni lahayd waxaa diiday xarfu اlisticlaa yaa in yadigi ay keeni lahayd wakadaata kufuraa laakiin waxaa shardi ah in kaana haddii uu yahay in kaana haddii uu yahay maa yakufu xarafka imaalada reebayo haddii uu yahay mutasilan mid la xariiro bacdahu gadaashiisa alxamdulilah aw bacda xarfin xaraf kadib ka dhaca aw xarfayni aw fusila bixarfayni laba xarf lagu kala fasliyo waxaa la rabaa xarful isticlaaga markuu wax reebayo inuu kasradii xarafkii hoos dhignaa iyo asiga inay xariiraan sida naafikh oo kale ama bayna alxarfi almaksuur wa bayna xarfi isticlaa bixarfin lagu kala fasliyo ama laba xarfo fiir marka xarfu istilaac qawi waaye asuu baynahu wa bayna sababi imaala laba xarf ay udhexeeyaan iyuu imaalada diidaya ayib laba xaraf markay tahay hadda waxa weeyaan haddii baynahu wa bayna alxarfi mubaasharatan hadday xariiraan ka saakhitin wa xaasilin waaye fiiri aliftii saakhid oo la imaali lahay imaaladi waxaa u diidayo waxaa mubaasharatan xarfu isticlaa la xariirto khade saakhid xaasil saadkii min xuruf isticlaa buu kamid yahay aw mafsuula bixarfin alifti iyo waxaa lagu kala geeyey iyo xarfigii oo macnaha isticlaayiga ahay hal xarafaa ku kala dhex jira naafikh oo kale waay naafikh hadda waxa weeyaan alifti iyo khadi xarfulisticlaa hal xaraf oo fa u dhexeeyo way reebaysaa ama laba xaraf mawaathiiq oo kale fiiri hadda irtaan aliftii in la emaalee la rabay oo kasre ay dib dhacday mawaathiiq thada hoos dhigan ka dib dhacday waxa weeyaan alifti iyo xarfigii isticlaa aha waxaa u dhexeeya tha iyo a u dhexeeya wamaca daalika alifti mawaathiiq ku jirta lama imaalin karo liwujuudi waxaa weeyaan xarf اlisticlaa wa in kaana mafsuula canha bxarfaynib ha ahaato waa u diideysaa ayib waxaa weeyaan radiyaaka ah lamid e wakadaa takufu ra ra'di waxa weeyaan ayadana way diideysaa مثلا hadday ra'di ay godan tahay wuxuu ku mithaali haadaa cidaarun cidaarun aliftaas hadda maanta lama imaalin karo sababta waxaa u diideyso ra'daas godan cidaarun ama ha kor dhignaato cidaaran hadda fiiri haadihi الnaaru haddaa tiraa haadihi الnaaru alatii kuntum tuucaduun haadihi الnaaru alifta naaru ku jirta lama imaalayn karo leesh liwujuudi raa'i اlmadmuuma laakiin haddii naari ay hoos dhigan tahay min annaari oo kale min anneeri ala leeyahay ra-da hadday hoos dhigan tahay ma reebi karto in alifka la imaale meeqaa naari hadda qur-aanka imaale ku jirto u fiirso markay godan tahay iyo markay kordhigan tahay maya kuma jirto waquuduhanaa waquuduha naas waa taas marka alkhulaasa waxaa loo jeedaa rada da kor dhigan tahay ama ay godan tahay alifta ka horeysa lama emaaleyn kar ayadaa u diidaysa wakadaa takufu raa ayay macnaheedii tahay laakiin hadday raacda hoos dhigan tahay min annaari oo kale min anneeri alaleeya waa banaan tahay in la hoos dhigo ayib intaas waxaan uga baxnay inta hore wxarfu اsticlaa yakufu mdhara min kasrin ou ya wkada takufu ra in kaana maa yakufu bacdu mutasil in kaana hadii uu yahay maa yakufu xarafka reebayo mutasila mid la xariiro bacda alalifi mubaasharatan ama aw bacda xarfin amaa xaraf ay u dhexayso xaraf fukihi xarfulisticlaa ahay iyo aliftii la imaalayn lahay xarafaa u dhexeeyo ayadana lama ogolo in la imaaleeyo aw fusila bixarfayni ama laba xarafa lagu kala fasliye ayib intaas waxay ahayd markuu isticlaaha uu dib maro oo alifti ay hormarto ayib markaasaa layihi kada idaa qudima maa lam yankasir aw yaskun itra kasri kalmidwaaci mir kadaa sidaas waxaa lamid e eh, ou xarful isticlaayigu u reebayaa imaaladii idaa qudima xarful isticlaa haddii la hormariyo maa lam yankasir hadduu xarfu isticlaa hoos dhigmin aw yaskun hadduusan reebmin ithra kasri mid eh, reeban mid hoos dhigan gadaashiis hadduusan reebmin mithaalkeedii kalmitwaaci mir weeyaan ninka oo wax adeecidda badanne shalaq sii oo xoolo sii ayib macnaha waxaa loo jeedaa xarfulisticlaa hadduu hormaro sababtii oo imaalada keeni lahayd waa u diidayaa baa lagu leeyahay ayib oo waxaa ka mid ah mathalan saalix oo kale hadda fiiri saalix alifteeda kasraa ka hoo ah kadib martay marka alif kastoy kasra kadib dhacday in la eemaaliya naasi oo kale lamid ahayd aliftaas in la eemaaliya waxaa u diidaa saadka oo xarful isticlaaho ka hormaray awelkii hore asoo dib dhacay ahayd saalix marka seelix lama dhihi karo dhaalim a lamid e qaatil kulli waa lawada mid ayib taas waxa weeyaan kada idaa qudima laakin maa lam yankasir waxa weeyaan haddii xarfulisticlaahigi hadduu hoos dhigmo wax ma diidi karo xarfulisticlaa marka in taqadama yushtaradu an yakuuna maftuuxan aw madmuuman laakiin hadduu hoos dhigmo waxa weyaan ma diidi kara lannahu waxa weyaan isticlihii baa meesha ka baxaya tafkiimkii waa ka baxaya mathala ilaab ilaab oo kale ilaab iyo khilaab oo kale lama imaali kara baa layiri leesh liannahu xarfu listiclihi yaa hoos dhigan kada idaa qudima xarfu listiclaa haddii la hormariyo imaaladii waa diidayaa maa lam yankasir hadduusan hoos dhigmin hadda fiiri tilaab tadi waa min xuruuf اlisticdaa wa maca dalika likowniha maksuura laa tamnacu imaalata tileeb waa la dhihi karaa maa lam yankasir aw yaskun hadduusan xarfulisticlihi reebmin ihra alkasri hoos dhiga dibkeed kalmitwaaci mir fiiri hadeertaan mitwaaci alifta ku jirto waa la imaali karaa maxaa yeelay waxaa laleeyahay xarful isticlaa oo taa'aba ka hormaray laakiin waa reeban yahay xarful isticlihi ha reebanaadee kasraa ka sii horeyso marka waa daciifinaya kasrada oo xarful isticlaa ka horeyso xarful isticlaahi bay ka qaadaysaa weyneynti kal mir ala dhihi karaa marka xarful isticlaa hadduu hormaro ou kordhigan yahay ama godan yahay yamnacu sabab imaana laakiin in taqadama wa saara maksuuran laa yamnac aw taqadama wa kaana saakinan sabaqahu kasrun aydan laa yamnac kalmiطwaaci mir oo kale weeyaan ayib wa kafu mustaclin waraa yankafu wa kafu mustaclin waraa yankafu bikasri raaka gaariman laa ajfu wa kafu mustaclin midkii xarafkii xarfulisticlaa ay reebitaankiisii iyo wa raa-in wa kafu raa-in ra inay emaalada diido emaaladaas yankafu haddana waa reebmaya bikasri raa raa la hoos dhigay uu ku reebmayaa mithaalkeeda ka khaariman nin macnaha wax daymaynaya laa ajfu khaarim nin deymaysan dheh fiiri markaan xarfu xarful isticlaa ma ahaynoo midka reebay sababu limaala reebitaankii ou reebay baa lasii reebaya hadana saas weeyaan xarfu listiclaa kaana yamnacu limaala huma waqaca bacdahu ayda maa yamnacu mancahu fatacuud alimaala saas waay sidaas weeyaan markaasaa layidhi wakafu mustaclin xaraf oo saramarinaya reebitaankiiso min xuruuf isticlaa wuxuu reebi jiray iyo wa raa'in wakafu raa'in ra reebitaankeeda ee maalada ay reebi jirtay yankafu reebitaankaasaa reebmayo oo macnaha waxaa weyaan diididu diiday baa lasii diidaya marka imaaladii baa soo noqonayso maxay ku reebmaysaa bikasri raa ra hoos dhigan xarfu listiclaa kaana maanican fiiri hadda mithaalkeeda ka khaariman laa ajfu hadda khaariman alifteeda waxaa la leeyahay sababu min asbaabi manci limaala ku qumay liannahu gheyn baa ka hormaray ayib geynkii wuxuu ka mid ahaa min xuruufi alimaala iyou heynka kamid macnaa min xuruuf isticlaada heyn heyn min xuruuf اlisticlaa ayib marka aliftan gaaliban ku jirta in la imaaleya ma ahayn waxaa laleeyahay aliftan lama imaalayn karo ayn oo min xuruuf isticlaa ah xada waxaan laga yaabaa ina xuruuf cayn inaan ku tirin xuruuf isticlaa khaa iyo saad iyo daad iyo ta iyo da iyo hayn iyo qaaf waay marka haynkii yaa u diiday alaleeyahay aliftii oo imaalada loo diiday bisababi taqadumi xarfin min xuruuf isticlaa kada idaa qudima ay noqotay yaa ra hoos dhigan ka daba timiday raadiya waxay tiri warkaas dhagjalaq loo siin maayo qeynka reebitaankiisa imaalada ou diiday anigaa sii diiday oo imaaladii baan ogolahay ka gheeri man laa ajfu baa laleeyahy markaas aliftu waa la imaalaynaa lianna manca xarfi اlisticlaa aqwى minhu iqtidaau raa'i almaksuura lilimaala marka laba kulmay midna waa diida imaaladii midna wuxuu ogol yahay imaaladii labadoodii marka tarajaxa maa yaqtadiihi imaal wahwa raa maksuura saas waay ayib intaa markuu yiri wuxuu ku yiri musanifka walaa tumil lisababin lam yatasil wاlkafu qad yuujibuhu maa yanfasil marka amhilo badan oo ibnu hishaam oo kale hadda u sameeyey labadii eh, labadii maanic aygoo kulmeen waxaa kamid a ah, buu yihi qowl اllahi tacaala id humaa fi lgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan id humaa fi lgaari fiiri id humaa fi lgaari waxa weeyaan manci iyo muujib aa kulmay mancigii waxa weeyaan qeynkii alifka ka hormaray id humaa fi ra-dina waa muujib alimaala waay ama min asbaabi alati taqtadi alimaala marka keynkii alifti ka dambaysa waa la imaali karaa litaqwiyati aw litarajuxi muqtadayaati alimaala id humaa fi lgeyri id yaquulu lisaaxibihi wa calaa abaseerihim fiiri saadki waa min xuruuf اlisticlaa alifaana ka horeeya alifa ka dambeed in la imaaliya saadkaasaa diidi laheyd laakiin rada ka hoos oo kadib martay yaa wuu ogolaatay ina kitaaba alabreeri abraari intaba waa banaan tahay ayib inta wuxuu ku leeyahay walaa tumil ha imaalinin lisababin sabab sababkoo lam yatasil aan la xariirsanin waxba ha u imaalinin imaaladii ha gelinin ayib hadda fiiri haddaa tirahdid lizaydin maalun haddaa tirahdid alifta oo maal ku jirta lama imaalin karo leesh oo lama dhahayo lizaydin maalun aliftaas waxaa ka horeyso hal xaraf oo miim ah miimkina waxay raacsan tahay zaydin oo kasray raacsan tahay hadday hal kelima isku ahaan lahaayeen maalun alifteeda waa la eemaalayn kari lahaa laakiin hadda waxa weeyaan kasradana kelimay gashay zaydin maalin alifteedana meel kale gashay marka walaa tumin lisababin lam yatasil dhihi mayna markaan aliftan iyo kasrada zayd ku jirto hal xarafa u dhexaysay waa la imaali jira hala imaalay waxaan leenahay maadaama labadii kelima ay kala fog yihiin waxa weeyaan oy laba kelima kala galeen marka lama imaalinayo saasaa laleeyahay walaa tumin lisababin lam yatasil kaas walkafu diidadine qad yuujibuhu inuu waajibiyaa la arkaa maa yanfasilu wixii ka go-an fiiriya hadda alifta ataa ku jirto ataa qaasimuna tiri qaasim baa yimiday alifta ataa ku jirto waa alif daraf dhacday yana ka soo gadoomta ataytu bay ka timiday imaalo bay leedahay in la imaaleya bay ahayd ayadoo imaalo leh yaa waxaa kadib dhacay qaaf oo min xuruuf اisticlaa ah markaasaa laleeyahay iskuwa kelimo maba ah tana taa kelimo waa tana qaasi markaasaa laleeyahay asbaabulmanciga looma sharta inay hal kelima iskugala jiraan ee ayagoo laba kelima ku kala jiray isdiidi karaan sidaas waa marka fiir hadda ataa alifteeda in la imaaleya waxaa diida qaafkaas oo min xuruuf isticlaa kadib dhacay walow kaana fi kelima ukhra marka walkafu diidadii qad yuujibuhu inuu waajibiya la arkaa in imaarada la diido maa inuu waajibu yanfasilu ka fasil oo ka go-an wax ka goan hadda qaasim kelimadii ataa waa ka go-an yahay mana ma banaan inkastoo ibnu hishaam uu mithaalkan mucaarada ku keenay ou leeyahay kitaabu qaasimina ka fiicnaan laheed in lagu mithaaliyo dhib ma laha waqad amaaluu litanaasubin bilaa daacin siwaahu ka cimaada wa talaa ayb waxaa laleeyahay waqad amaaluu way emaaliyeen litanaasubin liajli tanaasubin isu ekaasho awgeed yay u imaaliyeen bilaa daacin ayadoo daaci kale uusan jirin daacigoo siwaahu siwa tanaasubi tanaasub waxaan ahayn mithaalkeedii ka cimaada wa waaye fiiri alifta talaa ku jirto imaalay leedahay waa la gartay liannahu min min talaa aakhirkeeday dhacday kelima aakhir dhacday waay talaytu talowtu yayna ka timid marka fiiri walaa tumil eh, maxaan ihahda waqad amaaluu lii tanaasubin bilaa daacin siwaahu ka cimaada wa talaa fiiri waqad amaaluu way imaaliyeen alifti litanaasubin liajli tanaasubin bilaa daacin iyadoo daaci kale uusan jirin siwaahu tanaasubka aanan ahayn ka cimaada wa talaa fiiri cimaada alifteeda horo waxa weeyaan sababu min asbaabi alimaal ay haysataa oo waxa weeyaan alifta cimaada miimka kadib dhacday waxay la xiriirtaa xaraf oo miim ah oo ka horeysa xaraf hoos dhigan sidii kitaab aan ku soo niri oo kale waay oo hadeertaan waataan eh, abyaada soo sharaxnay eh, sida aan niri oo kale kadaaka maa yalihi kasrun aw yali taaliya kasrin waxay raacsan tahay aliftaas xaraf oo xaraf hoos dhigan raacsan cimaada sidaas waay tan hore asbaaba loo imaaliy cimaa cimee alaleeyahay daada alifteeda asbaab loo imaaleeya ma haysata ilaa midda horaa lagalam cimaade cimeedee labadoodiyaa laysla imaalaynaya waxaa loo imaalaynayaa midda damba sabab lagu imaaleeya ma haysato liannahu waxa weeyaan imise xarafa ka hore kasra kama horeysa kasra kama dib dhicin xaraf kasra raacsan ma raacin asbaab lagu imaalay alifta cimaadaa ku jirta ma laha midda hore oo la imaalay awgeeda midaan layska raacsi aa la layiri ko wa talaa talee aa la leeyahay talee maxaa loo imaaleeyey maca ana alalif min talaa waaway ka timi talowtu alifta haday daraf dhacdo ya ka soo gadoontaan iriyaa la imaaleyn kalaa tan iyo waaway ka timid la imaaley ma ahayn aliftii oo waxay lamid tahay oo casa oo kala laakiin ay talaa kelimadan waxaa loo imaaleynaa liannaha bijanbi kalimatin mumaalatin cimaadaada maadaama ay hoos dhigan tahay aan la imaaley yaa talaana layska raacsiiyey laakiin asbaabtii lagu imaaley lahay ma haysata intaasaa lagala jeeda waqad amaaluu way imaaliyeen litanaasubin tanaasub awgeed ay u imaaliyeen bilaa daacin aydoon daaci jirin daacigoo siwaahu siwa tanaasubi aan ahayn ayib ka cimaada watalaa weeyaan alifta cimaada ku jirto horo waxay haysataa sabab min asbaab اlimaala liannaha tatbacu xarfan wa dalika alxarfu yatbacu xarfan maksuuran cimee dee deeda alifka dambo ka dambeeyana waa la imaaliye bisababi eesh tanaasub watalaana kelimadan tanaasub aa loo imaaliyey walaa tumil maa lam yanal tamakunan duuna samaacin gayrahaa wa gayrana walaa tumil ha emaalaynin maa lam yanal tamakunan isim aan mutamakin ahayn emaala gelinin duuna samaacin adoon dad kale ka maqlin hayrahaa wagayrana ilaa haa wa ilaa naa labadaas kelimo macnaha waxaa lagu leeyahay alimaalatu min khawaasi alasmaai almutamakina asmaada mucrabduhu gaarku yahay asmaada mabniga ah lama imaaleeyo saasaa lagu leeyahay marka wuxuu ku leeyahay walaa tumil ha imaalaynin maa lam yanal maa isim lam yanal aan gaarin tamakunan isim aan mucrab ahayn ha imaalaynin duuna samaacin dad kale adoon soo naqlinin hayrahaa wa hayrana ilaa ha wa ilaa na labadan imaaladooda waa kuu bannaan tahay mabniba ha ahaadeen qiyaasay u bannaan tahay waxaa laga arkay wax mabni ah oo lana imaalaynaya haa iyo naa un baa laga arkay waa damaa'ir damaa'irna waxay ka mid tahay mabniyaadka wa kulu mudmarin lahu lbinaa yajib wa maa jura ka lafdi maa nusib yaana soo martay marka mudmarka waa mabni haa iyo naana damiir weeyaan ayagaasaa laga hayaa wax damiir ah oo mabni ah sidaasaa laga hayaa baa layidhi hadda fiiri waashamsi wa duxaahaa waalqamari idaa talaahaa taleehaa hee waxaasoo dhan ima qiraa'aad badan baa ku jiro waa la imaaleyn karaa haddii ay qiraa'ada ku sugnaato oo waxaa la dhihi karaa yuriidu an yadriba hee aa la dhihi karaa mara bine yaa la dhihi karaa oo waa la imaalayn karaa qur-aankana wax badan yaa kaga jirto wاlfatxa qabla kasri raa'in fii taraf amilka lilaysari mil tukfa kda اladي taliihi aلtaأniiثi fي wqfi ida ma kaana غayra alifi wuxuu ku leeyahay wa amil e maalay alfatxa intii hore alifaan kusoo dhex jirnay alfatxa fatxadii weeci oo emaalay oo qabla kasri raa'in fatxadii oo ra hoos dhigan ka hor dhacday emaalay raadoo fii طarafin طaraf ah mithaalkeedii ka lilaysari weeyaan ka lilaysari macnaha min lilaysari bidaxda u weeco tukfal kulaf dhibka waa lagaa reebayaa aysaridaasaa loo jeeda aysari hadda waxay noqotay siin oo fatxa saaran tahay fatxa weeyaan fatxadii maxaa ka dambayso ra hoos dhigan ka dhigaas yaa waxay keenaysaa ina siinti la ee maalik aysari aysari aysari io aysari ay kala tahay waa la eemaali karaa wa amil eemaali oo weeci alfatxa fatxadii oo qabla kasri raain dhacday ra hoos dhigan horteed fatxadii dhacdo radoo fii arafin araf ku jirto radoo araf dhacday ra u dambayso fatxadii ka hormarto eemaali mithaalkeedii ka bidaxda u weeco tukfa kulaf aysartaasaa loo jeeda aysari aysari waa imaala la-aan aysari hadaa tiraana waa imaal waa kada aladii taliiha taaniihi fii waqfin idaa maa kaana gayra alifin wuxuu leeyahay kadaad waxaa sidaa lamid e eh, aladii fatxadii taliihiha taaniihi fatxa haau taaniih oo taau taaniih marbuuta ay ka dambayso ayadna waa lamid fii waqfin idaa kaana waqfigaas haddii uu yahay idaa maa kaana gayra alifin alif hadduusan ahayn wuxuu ku leeyahay ta marbuuta oo aakhir dhacday ta marbuuta oo aakhir dhacday fatxada ka horeyso waa la imaali karaa haddii aysan alif ka dambaynin darab ayib hadda musanifka hadda markuu aysari ku miithaaliy qur-aankii bishaararin bishaarerin bishaarerin yaa lagu imaaliy markay ay ra'di oo fatxa ka hormarto midaan kale markaan kada kadaa kda ladii taliiha taaniihi kada ladii waxaa lamid fadxadii taliiha taaniihi ay la xariirsanaysay fii waqfin waqf ay kula xariirsanaysay idaa maa kaana ghayra alifin haddii alif aan loo badalaynin fiiri hadirtan qayima qayimatun iyo nicmatun oo kale waay fiiri nicmatun waa taa u taaniih waxaa ka horeeyo fatxa fadxada taa u taaniidka ka horeyso waxaa loo bedelayaa waa la imaali karaa oo marka maxaa leedahay nicmeh iyo qayimeh aada leedahay haddii laakiin alif loo bedelo qayimatan hadday noqoto oo idaa kaana fii waqfin idaa kaana gayra alifin haddii hadi oo macnaha qayimaha ama nicmahaa nicamaha haddii la yidhaahdo oo hadi alif lagu taago taas waxa weeyaan imaalo ma laha laakiin taadi marbuuta hadday tahay oy alifna ka dambaynin fatxada ka horeysaa la imaalinaya nicmeh qayimeh alaleeyahay wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin